baabun haadaa kanu baabu taxriimi su'aali lmar'ati islaamtu inay weydiisato xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey baabkiisii weeye zawjaha ninkeeda adalaaqa inuu furo awil khulca ama inay madaxeeda ka gadato min gayri sababin ayadoon sabab arrintaas ku xambaara uusan jirin haadaa kanu baabu taxriimi su'aali lmar'ati islaamtu inay weydiisato zawjaha ninkeeda adalaaqa inuu furo awil khulca ama ay madaxeeda ka gadato arrintaas inay weydiisato xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey oo sharcigu xaaraamtinimeeyey baabkii ka hadlaayin weeye halkaanu min kayri sababin sabab arrintaas ku xambaartaa weydiisiga haddaysan jirin xadiidka saddex iyo labaatanaad macnahaas baabka ayuu ku saabsan yahay waxay tahay gabadha iyo ninka markay isguursadaan sharciga islaamku wuxuu ugu talagalay inay wada noolaadaan sharaf ku wada noolaadaan isku sabraan isku dulqaataan guurkuna uu sidaas u joogteeyo ma ahan shay oo habeen dhaxmaa oo intaun habeen iyo habeenna la wada joogo haddana la kala tago haddana mid kaleeto la baroobeeyo saas ma ahan mata maadaama ay saas tahay waxaa kaloo sharciguna baray in laysku sabro oo gabadhi waa inay sabarto waa inay ogaato adduunkan intay joogto nin aan cillad lahayn arki ay me nin aan cillad lahayn nabi maxamed a u dambeeyey sala allahu calay wasalam wax cilladaa saw ma lahayn ragga kaleo dhan ciladay u wada leeyihiin laakiin waa un kala roon yihin midna waa cilad lagula noolaa karo midna waa ciladaan lagula noolaa karin wa wakadalika ragga muslimiinta waa inay ogaadaan gabar aan cilad lahayn adduunkan ma joogto gabdhuhu ciladay wada leeyihiin laakiin ciladiya gabadha waxay wax un la jiida karo lagu safri karo lagu loo dulqaada karo iyo midaan rajo lahayn waa inuu marka safro ninka doona gabaran cilad lahayn jannada xurul aa ugu sokayda halkaasa u shaqaysto ka hor arki uma hadday sidaas tahay marka waxay tahay inay isku safraan oo qofka qofka kale u safro gabadhii waa inay sabarto hadday culays dareemto waa inay sabarto xadiidkan marka bal fiiri nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu aad ugu goodiyey gabadha weydiisata dalaaq amase waxa weeyaan halay furo ayadoon dhibaata haysan bal xadiiska fiiri can thawbaan qaala thawbaana wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ayuma imra'atin islaam kastoo sa'alad weydiisata zawjaha ninkeeda adalaaqa furiin fii gayri maa ba'sin dhib la-aan iyadoon dhib haysan fa xaraamun xaaraan waxaa ka hor laga xarimay calayha korkeeda raa'ixatuljannati jannada carafteeda iskada inay janno gasho ee jannada carafteeda heli mee shan boqoloo sano meesha loo socdaana jannadu ka soo carafta xataa jannada shan boqoloo sano meel loo socdo u jirsan can hawbaan qaala hawbaan wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ayuma mra'atin islaam kastoo sa'alad sawjaa ninkeeda weydiisata adalaaqa dalaaq fii gayri maa ba'sin dhib la-aan iyadoo wax dhib u haysan islaamta ninkeeda tiraa ifur fa xaraamun calayhaa raa'ixatu ljanna waxaa xaaraam ka ah dusheeda jannada carafteeda inay xataa janna u soo carafta waa ka xaaraam saxiixun xadiidun saxiix waa xadiid saxiixa rawaahu asxaabu sunan ayaa wariyey asxaabu sunan abu daawuud aa wariyey tirmidi ayaa wariyey ibnu maaja ayaa wariyey eh, axmedna wuu wariyey daarani laftigiisu waa wariyey marka xadiid haabita weeye xadiidkan marka wuxuu caddaynaa dembi weyn oo kabiire ah dembigaasu wuxuu yahay gabadha dhibaato ay la dhaqmi weyday ayadoon ku dhicin inay ninkeeda tiraado ifur Ah, dhibaato ay la dhaqmi weyday haddaysan ku dhicin oo aysan qabsan ifur waa inaysan dhihin ah, oo waxa weeyaan munkaraadka waaweyn ee dhaca waxaa ka mid a gabadhi waa la dulunsanaa nin kalaa dulunsaday macnaha nin kalaa ku qanciyay ninka inta iska soo furto inuu guursanayo markaasay leedahay ifur markaas ama waa ka daba wareegeen waa arrin aad u khatara ama madax furashan ku xoogahan ku siinaya ay leedahay waaba munaafiqiinba gabdhaha yidhaha madax furashan ku siinaya ee ifur nabigeena suuban sal اlahu alay slm wuxuu yidhi almukhtalicaatu huna almunaafiqaat dumarka isgada oo nin aan dhibaato ku hayn oo raba oo la dhaqmaya madax furashada siiya saas iskaga furaa munaafiqiintay ka mid yihiin munaafiqiinta ayay ka mid yihiin xadiidka imaamu tirmidi ayaa wariyey waana xadiid saxiixa saxiixu jaamicu sagiir sheekh naasir ku saxiixiyey marka gabadhii haddaan dhibaato ay la dhaqmi weyda aysan jirin waa inay dhaqanto haddii dhib jiro xataa dhibku dhib lagu sabrikayo waa inay sabarto maxaa ilahay waxaan idhi dhib la-aan maba jiriba ee qof walba waa sabra reer kasta ood arkaydo wax unbay iskugu sabrayaan ee dadaan isku sabrayn oo malaa'ig ahoon magafayaalu ma jiraan ma jiraan saas darteeda gabadha dhib la-aan dalaaqa dalbata waa arrin halaag ah oo ilaahay weynaa xadiisiisa inay ka goodo jannada carabteeda ka gooday ku keenayda qaar ka mid ah waxa weyaan iyadoo reer le ayaa ehelkeedu waxay leeyiin waa lagu dhoofinayaaho layn baa kuu soo baxaye gaalada xaggeeda lagaaga yeeraye waa inaad ninka iska furto markaase leeda xoogahan kuu tuurayaa ifur waa fasaad meeshay u socotaana waa gaalo inay dhaqankeeda iyo diinkeeda kusoo baaba'aan ay dhici karto waxa weeyaan dariiqa ay maraydaana waa dariiqii jannada carafteed ay ku weylaheen marka waa arrimo aada u khatara calaa kulli xaal wax kasta oo ah sabab la-aan gabadhu inay dalbato dalaaq waa arrin xaaraan ah oo naar lagu gelayo jannadana looga hoogayo oo looga qadayo can thawban qaala qaala rasuulullahi rasuulka allaa yihi sala allahu calayhi wasalam ayuma imra'atin islaan kastoo sa'alad weydiisata zawjaha ninkeeda adalaaqa fii kayri mabaasin ba'sin dhib la'aan fa xaraamun calayha raa'ixatu ljanna waxaa xaaraamkaa ah jannada carafteeda dalaaq waxa la yidhaha ninku gabadha inuu furo isagoon wax ka qaadan khulcina waxa la yidhaha ma gabadhu inay xoogaa siido oo ay tiraado ifur marka fiiriya haddii gabadha ninku uusan dhib ku hayn laakiin ayadaa waxay dareentay inaysan reerkan dhaqa karin waxay istiri ninkan haddaad la joogto aakhiradaadaaba ku baaba markaasoo kale haddii asagii waa diyaar oo xaq ma laha in la yidhaha iska fur gabadha gabadhiina waxay dareentay culays ah ninkaan haddaad wada joogtaan aakhiradaabaa ku baaba-ay haday tiraado xoogaa ayaan ku siinaa iska kayfur ayada waa u banaanta maadaama ay aakhiradeed u cabsatay asagana inuu qaato waa bananta hantidaas duu rabana waa iska day kara duu waa qaada karaa ilaa asaga asagoo wax dhiba la imaan alaleeya reerka ka tag marka waa u banaanta qur-aanku sidaasu cadayna sunada nabiguna saasay cadaynay sala allahu calayh wasalam qur-aanku sidaasuu cadayna ilah wuxuu leeyahy falaa junaaxa calayhima fiima aftadat bihi suurat lbaqara waxa weeyaan hadday u arkaan inaysan guda karin xuduuddii allaysan ilaali karin waxa ay gabadhu isku furatay wax dembiyu ayada kasoo soo gaari mee nin kale ka soo gaari mee saasaa sunada nabigana saasaa ku sugan oo xadiidka bukhaari iyo qayrkiisa ay wariyeen min xadiid ibni cabaas nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa u timid haaskii thaabit ibnu qays nabigay u timid sala allahu calayh wasalam markaasay tii rasuulka ilaahayow ma anqimu calaa thaabitin fi diinin walaa khuluqin rasuulka ilaahayow aniga thaabit ku ceebaymaa diin akhlaaq xumana ku ceebayn ma diin xuma kuma haysto akhlaaq xuma kuma haysto ilaa ani ilaa anii akhaafu lkufra laakiin waxaan ka cabsanayaa inaan ku dhaco abaalka dhac oo inta abaalka dhaco saas naarta ku muto ilaa nabigu waa kii ka digay ragga in laga abaalka dhaco marka waxaan ka baqayaa inaan ta abaalka dhaco oo waxa weeyaan gudo waayo xaqiisii sidaas aan ciqaab iyo cadaab ku muto marka waa ninkan inaan la noolaa karin saasaan ii muuqatay oonan waxa weya diintaydii khatar gelayd haddaan la joogo nabig wuxuu ku yidhi fataruddiina calayhi xadiiqatahu ee marka hadda beer beer dhan uuna usii mihir markuu guursanaya hal beera markaasaa nabigu ku yidhi beertiis hadda ma u celayda markaasay tidhi haa waa u celina markaasay u celina nabigu markaasuu yidhi fur waa fur qaabkaasoo kaleeto madax furashadu waa midda bannaa gabadho iyadu iyadaa soo jeediday waxa weeyaan haddana markaasna waxay u cabsatay cabsatayba dhaqankii inaysan ka soo bixi karin saasay u cabsatay taas oo kale ayadana ku dambaabimaya ninkana qaatayna ku dambaabi ma laakiin fiiri haddii ninku gabadha uu dhibo asagaa dhibay ugu rabaa inta dhibaateeyo oo la noolaa weydo inay madax furasho bixdo oo ay tiraa meherkiiyaan daynahay eh, eh, fur markaasuu biilku ku cidhiirina jiifku ku cidhiirina hadalku ku cidhiirina waa weedmeerina si sharafle u dhaqama furina ma marka wuxuu rabaa markay nolosha ka daashoy quusato inay tidhaahdo war meherkiiyan kuu cafinaahe ifur qaar ka mida ah waxa weeyaan hadde war ama idhaqo ama ifur wuxuu leeyahay waxaweyn haddii aad furiin hadda anugu meherki adda ma hayee meherkii markaan helo aan ku furi doonaa wuxuu rabaa inay tira meherku kama rabe ifur intaasuu ka raba bakiiltinimada iyo dulliga haysta kuwa noocaasa marka haddii gabadhi ayadii hadda dhiba haysato xaqay uleedahay ifur marka inay tiraahdo dhibaata haysato kuna dambaabimin hadday hantideeda isku furatana waa laaluush ay bixidayoo ay madaxeedii ku furanaydo ku dambaabimin laakiin asagu xaaraan qad anuu qaatay u banaana haddii hadhow qaadi sharciga la helana waa in laga soo qaada maalkaas gabadha inta isagu dhibaato ku hayay haddana inuu madax furasho ka qaato waa xaaraan qaطcana ilaahay weynaa wuxuu leeya subxaana walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhuna ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina ilaah wuxuu leeyahay war gabdhaha dhaqankooda ha meermeerinina idinkoo u meermeerinaya xaqii aad sideen in qayb hadhow ka qaadataan waxaa rabtaa meherkii aad bixiyay inay kuusoo celido ama maba siino meher ba ragga soomaaliyeed agarkoodu maba bixiyaane waxaa lagu leeyahay markaas u qoran in la lagu cafi kun goor hadday gabadhu ku oobato waa kuwa cafi xafis maaha mar haddii dariiqaas lagu yahay arrinta isagaa dhibay isagay ka dhaqmi weysay isagaa xaqeedii diiday markaasuu leeyahay ii cafi hadaa rabtaan ku furay ha cafis ma yaallo xaaraan buu haystaa xaqaasna dulmiyuu ku haystaa waana ka xaaraan waana waajib in laga soo celiyo waana waajib in laga soo celiyo marka taasoo kale waa noocaas ilaahi weyna aayadaasu ku caddeeyey ahlucilmiguna saasay u caddeeyeen ibnu qudaama wuxuu yidhi fa amaa in cadala zawjatahu hadduu isagu meermeeyo xaaskiisa wa daarahaa bidarbi watadyiiqi calayhaa aw mancihaa xuquuqha min alnafaqati waalqasmi ama uu dhibaateeyo waaba dila mararka gabad waa cidhirina noloshuu ku cidhinaa xuquuqdeedii u diidaa biilkuu ku cidhiirinaa jiifkuu ku cidhiirinaa wuxuu doonaa waa maxay litaftadiya inay madaxeeda ka galatuu rabaa madaxeeda inuu ka galatuu rabaa fafacalad way yeeshay falkhulcu baailun khulcigaasu ma ansixin waa baail macnaha waxaa loola jeeda hantida xaq uma ulaha gabadha dufra waa ka furan tahay walciwadu marduudun kantida ah, uu qaatana waajib wey in la soo celiyo biliqu ku haysta iyo isbaal marka taasna waa noocaas marka gabdhuhu inay waxay xaq u leeyihiin iyo waxaysan xaq u lahayn kala garanayaan muhiim jiddan weey muhiim jiddan weeye ragguna waa kadaalika noocaasoo waa inay gartaan maxay xaq u leeyihiin maxaysan xaq u lahayn oo rag badanoo u haysta meherradi in loo cafiyey waxa weeyaan xaaraan qadcanahay ku haystaan